saaqaya suuqu siwaaqan marka siyaaqatan kaxayn isagoo mawdkiiyo geerida ay wado ay naftu ka socoto ayaan goobjoog ahayn buui wadaadkaas ibnu shimaasaa odhanaya fabakaa awiilan dheer buu ooyey camr bn cas radi allahu tacaala canhu waa ooyey markay naftu haysay waxawala wajha wejigiisana wuxuu u jeediyey ilaljidaari gidaarka ama derbiga ayuu wejigiisa usii jeediyoo dadkii kor fadhiyey ee marlinaya ama dhaf dhowrayay uu kasii jeedsaday fa jacala bnuhu wiilkiisa wuxuu gudogalay cabdulahi bni camni caas ahaa yaquulu inuu leeyahay yaa abatah aabbow amaa basharaka rasuulullah rasuulka ilahi miyuusan kugu bishaaraynin bikada shaygaa iyo shaygaas riwaayadii axmed baa caddaysay fa yudakiruhu suxbata rasuuli اllahi sal ly slam wa futuuxahu shaam manaaqibtii iyo wacdarihii u dhigi jiray intuu nabigu noolaa iyo inuu nabi maxamed la saaxiibay iyo inuu shaam furashadeeda ka qaybgalay inuu wax badan muslimiinta taray manaaqibtiisi iyo wanaagga camni caas buu wiilku ka sheekeeyey si marka uu aabbihii rajo u geliyo xusnu dannin billaahi uu u geliyo loo dhexeeyaa inta aad nooshahay markay naftu ku qabato ilgeeriyaad aad noqoto waxaa wanaagsan inaad ilaahay malo wanaagsan ka malaysataiyo khayr oo rajaha la barax jira markaasoo kale marka wuxuu rabaa aabbihii inuu rajo geliyo oo xusnu danni billah uu qaado cabsidan badan oo inta badan uu joojiyo riwaayo kaloo xadiidku uu wuxuu ahayd wiilku wuxuu weydiiyey lima tabki yaa abatah aabbo maxaad u ooyeysaa ajaaza can cala almowt ma geerida iyo wadkaad ka cabsanaysaa faqaala laa wallaahi walaakin mima bacdahu haadaa qowl saxaaba weeye wuxuu hi geeri kama cabsanhaye culaysta iguma haysee waxaan la oyi waa wax geeri ka dambeeya dhimasho maxaa ka dambeeya markuu ruuxu dhinto muxuu la kulmaya maxaa kaa horeeya xabaasha maxaa kugu sugaya xisaabta aakharo maxaa kuu yaal taasaan aad uga oyahayaa buui anigu geeri culaysa kuma hayso wuxuu yidhi amaa basharaka rasuulu llaahi bikada miyuusan nabiga kugu bashaaranay sidaa iyo sidaa fa aqbala biwajhi wejigiisiibuu la soo jeedsadoo darbigii gidaarkiibuu ka soo noqday dadkiibuu soo qaabilay faqaala wuxuu yidhi camnu caas ina afdala ma nuciddu shahaadatu an laa ilaaha ila allah waxa u badan eanu tirsanayno waxa u fadli badan waxaanu tirsanayno ku xisaabtamayno een leenahay aakhara meel wanaagsan baad ku tegaysaan waad u baxsanaysaan waa kelimad tawxiid waxyaabaa kale sheegayso dhan macna badan iguma fadhiyaan buur nabi maxamed baad la saaxiibtay oo dee in badan ba intay la saaxiiba nabiga la joogeen ba gaalnimo ku dhinteen oo naar waarahay ilma adeertii baa gaalnimo ku dhintay waalidiintiisi baa gaalnimo ku dhintay suxbadu nabigu waxay xataraysaa markaad mumin iyo iimaan saalixa la timaado zamankiisi oo la joogo waxba ku tari maayo haddaadan wanaag kale ku raacin shaambaad furatay me heblaad furatay waajibaad isaaran bay ahaayeen dadkuna waa furanhayeen laakiin muhimmadu wuxuu hi ina afdala maa nuciddu waxa u fadli badan inaan tirsanayn ay nactabiruhu waxa u badan inaan istixgelinayna inaan tirsanayno waxa u fadli badan waxaa weeye shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuul اllah kelima inii qad kuntu calىa aطbaaqin alaa saddex xalaan soo maray buu hi aabbu aan ku warramay wiilkiisabuu warramaya inii qad kuntu waxaan ahay calaa ay calaa axwaalin alaa abaq wuxuu maraaxishu u jeedaa maraaxishuu soo maray iyo xaaladuu soo maray noloshiisii buu ka rabaa inuu ka sheekeeyo camna caas calaa aطbaaqin alaa laqad ra'aytunii waxaan isarko ay soo martay wamaa axadun asagoon ruuxna ashaddu uusan darayn buqdan xagga nacaybka lirasuuli illaahi sal ly slam minii aniga waxay soo martay buuhi xaalad nebi maxamed ruux iga necab uusan jirin dadku u colaad badnaa baan ahaa geed dheeree geed gaabanbuu u fuulay waa kii u safaray ee xabasho u tega nabigu inuu dhibaateeyo saxaabadii dhibaateeyo wuxuu iskula hadhay ma jirin min duhaati alcarabna waa ahaa ragga taliya ee taladu ka go'do ee geedka ka arrimiyuu ahaa wuxuu ka mid ah ragga markay joogaanna la ogaado markay maqan yihin la tabo asagu ku jira carab ma goyn jire markay ku saabsantay siyaasad iyo xarbi iyo dagaal ku saabsantay iyo maamul daahiya min adawaahi buu ahaa way soo martay buui walaa axabo waxay laga jecelyihin uusan jirin ilaya xaggayga min an akuuna inaan ahaado qad istamkantu minhu mid gacanta ku dhigan nabigoo makansada oo faqataltu dila xilli waxay soo martay buui nabi maxamed waxaan ka necba uusan jirin waxaan ka jeclana ma jirin buui intaan nabiga gacanta ku dhiga inaan gowraco xilligaa ayada oo ah. markuu ahaa gaalka riwaayadii axmed baa cadaysay qad kuntu kaafiran gaal baan ahaa buu hi acdaa nabi maxamed dadka ugu neceb baan ahaa gaalna waa ah, waa soo maray buui xaalad bay ahayd walaa axabo wax laga jecelyan uusan jirin ilaya xaggayga min an akuuna inaan ahdo qad istamkantu minhu mid gacanta ku dhaho gacanta ka bogtoo qabtay suubanaha oo faqataltuu dila falow muttu haddaan taama mittu calaa tilka alxaal calaa tilka abaqa qaabka haddaan ku dhiman lahaa ilaa adbaaq buu ku soo sheegay adbaaquna waa axwaashii maraaxishu soo maray saxaabigu ka sheekaynayahay haddaan sidaa ku dhiman lahaana lakuntu waxaan noqon lahaa masale qaciya oo cinda asaxaabati wataabiciin wa ahli اlislaam warka zanaadiqada bannaanka iska gee nin gaalnimo ku dhintay ahlu naar wey masala yaqiiniya qaciya ninkii khilaafana muslim ma in badanna waa idiin sheegay ilaa ad igu wadaad waad macallin u ah laqad sharaxtuha wa bayantuhu lakum xataa qultum toosha xataa qultum toosha hadda gor idinka sheekayay wadaad reeba maasuuha bacdikiisamnu joogi jiray almuhim wuxuu idhi saxaabigu falow muttu dhiman lahaa ala tilka alxaal sida haddaan ku dhiman lahaa la kuntu min ahli الnaar wadaadda waaweynoo duub weyn baad arkaysaa gaal la ogyahay inuu gaalnimo ku dhintay kule ee lama ogin wuxuu ku dambayn doono isaga waa la ogyahaye adaan la ogayn waxaa tahay warkaa inaad fahanteen baan gaalnimo ku dhintay waa la ogyahay wuxuu eh naar buu gelaya qawaaic اlqur'aan wey waa diin اlmuslimiin haddii kale ma alfarqu bayn اlislaam wاlkufr bayn الtawxiidi wاlshirk haddaan muslimiintu meesha ku dambayn la hubin gaalna meeshuu ku dambayn aan la hubin maxaa muslimiin laga yahay maxaa islaan iyo gaalnimo u dhexeeya tawxiid iyo shirki maxaa kala sooca kufri iimaan maxaa kala baxsha so idabdarro maa warka asaga culama allah idabdarro wey iska ilaaliya فلما jacala allahu lislaama fii qalbi markuu ilaahay qalbiga islaamka geliyey ataytu nabiyu suubanamid waa xaalad labaad xaalad labaad way iga dhegaysouri faqultu waxaan ku uhi suubanaha ubsud yamiinaka gacantaada midig nabi allow fidi faliubaayicka aan kula ballamay faliubaayicka caynka in la reebo iyo in la kordhabaa wajiiha fi lcarabiya sidaasayna ragga xarakeeyey ama e, riwaayada muslim xarakeeyey ay xarakeeyaan ma aqaan wuxuu wadaadka muxaqiqa u xarakeeyey godaalka godaalku ma tabar badno weji fiicanna ma laha marka e, ubsudkaas oo ah, amarkaasi macna shardiba wataa u baayickana waa jawaab bay noqonaysaa marka caynka waa la reebi laamtuna waa laamu lamr fali ubaayicka wey caynku waa la reebaya haddaad doonto laamtu wa laamu key baad dhihi ficilkuna waa mansuub bian muqadara caynka waad kordhiba marka ayada ah labadaa wej baa sax ah laamtu inay laamulamri reebto iyo inaad laamu key ka dhigtood caynka kordhowdo miyaad fahamteen wadaadda allow in la godo sax in la godo wejay haysato quman ma jiro ubsud yamiinaka gacantaada fidi nabi allow faliubaayicka ama faliubaayicaka yacka aan kula ballame ballan iyo aan kula gale fa basata yamiinow midigta barakaysaduu nabigu fidiyey faqabadtu yaddii gacantaydii baan laabtay markuu nabigu yidhi la beecaad la geshid wadaadkii oo nabigu gacanta soo taagay ee anagu taydi ceshaday buu ilan far baa ii laabane fa qaala wuxuu suubanu maa laka yaa camr camarw maxaa kugu dhacay intaad tidhi gacanta fidi nabi allow cahdi baan kula gelayaa islaam iyo tawxiid iyo diin islaane markaan gacantii kuu soo taagay maxaa taadi u ceshatay qultu waxaan aradtu waxaan doonay nabi allow an ashtarita intaanan beecada gelin shard inaan kula galaan rabaa qaala suban wuxuu uhi tashtaritu maada maxaad qabsanaysaa maxaa shardi ka dhiganaysa qultu an yukfara li in lay dhaafaan rabaa wuxuu soo maray buu ogyahay cadaawaddii dulankii baabbi muslimiin u geystay intuu geed dheer iyo geed gaaban u fuulay inuu nabi maxamed iyo xirtiisa luka gooyo inuu islaamka baabi'iyo wixii buu xusuusanayaa qaala nabi wuxuu uhi amaa calimta miwaadan ogayn anna alislaama islaamku marka la soo galo yahdimu maa kaana qablah wixii ka horreeyey inuu dumiyo xalay dhaliil laga noqdo anna alislaama yahdimu inuu dunsho baabi'iyo maa kaana qablahu min ashirki waalmacaasi dunuubtii iyo kufrigii gaalnimadii ka horrayso inuu dumiyo soo ma ogid waa naqidaan way laa yajtamicaan ma kulmi karaan hadduu islaam yimaado gaalnimo tagta iyo waxay wadatay iyo furuucdeedii iyo rimoorhkeediiba duntay hadday gaalnimo timaadana islaam waa ku daayey iyo rimoorhkiisi yacni meeshu wax kulmi kara ma jiro wa ana alhijrata hijradoo loo soo jeedo nabi maxamed iyo diinka oo diyaaru shirki walkufri laga soo tago tahdima inay dumisay ka warqayn ma kaana qablaha wixii ka horreeyey wa ana alxaja xajka la aqbalee mabruurkaana yahdimu inuu dumiyeyso lama socotid maa kaana qabla wixii ka horeeyey labadan dambe khilaaf culus baa ka jira towraba masala bila khilaaf furuuc yaroo fiqiyaada ah, oo haddii gaalku macaasida uu qabla alislaam samayn jiray markuu islaamana uu sii wato uu waayo ma loo qabanayaa misame wa masala khilaafiya salafkan aad iskugu maandhaafeen hadda ka horna waynu soo sharxay masalada iyada inkastoo la yidhahdo khilaafka ku jira waaba khilaafu almurji'e salafku waa isku ka wada socdaan la sheego laakiin waa masale khilaafiya laakiin labadan dambe ayagu sida guudo in islaamku wixii ka horey dhan duminayo bacdu almasaa'il oo idabdarro adiga kaa timid a ah mooyeene ayadu muran badan ma laha laakiin labada masale dambe ayagu waxaa leey waxay dumiyaan waa sakhaa'irta wa adunuba asakhaa'ir ijmac buu soo guuriye wuxuu hijradu iyo xajku laguma dhaafayo bilkabaa'ir ijmaacan waxa lagu dhaafo waa sakhaa'irta isagoo ijmacaasuu soo guuriyaaba xajka la aqbalee mabruurka iyo hijradu dunuubta yarire waaweyn baa lagu dhaafayaa kabaa'irta lagu dhaafi khilaafkaas ijmacaasuu soo guuriya laakiin ijmaca inuusan sugnayn baan u malayn laayeen wadaado fara badan waxay xajka la aqbalay iyo hijradu dunuubta kabaa'irta weyn baa lagu dhaafaya ee xaqa ilaahay maxdiga ah waxaan hijro lagu dhaafaynin jihaadna lagu dhaafi maayo wixii xaj aan lagu dhaafayna kabaa'ir ah jihaadna lagu dhaafi maayo waa xuquuqu nnaas xaqullaahi laakiin waa lagu dhaafay xajka laga aqbalo iyo hijradaas wadaadana sidaas o dhan way haystaan marka ijmaacaasi ma wuxuu ku dhisan yahay hadda imaa khusaytee weeye cabdullahi bn caas wuxuu inoo sheegayaa marxaladiisii labaad ee ahayd inuu soo islaamay markuu nabiga beecala la gelayeyna uu nabi maxamedo intaanan islaamin shardi waxaa wey in dembiga laga dhaafo wixii horeo dhan waa inaan lai dabagelin inaan la xisaabin nabigu wuxuu ihi maya taasi shardi uma baahno waa masalo dhaqan islaam weeye aad soo gasho haddaad bilaabaysaa xisaabta hadday kuu bilaaban wixii ka horey laguma hayso waa naxariis ilaahay markaad soo gashaba islaamku waa dumiyey wixii ka horreeyey hijradina waa dumise xajkuna waa dumiyey ay haddaun isilaali taana waa soo maray buui wamaa kaana axadun taa marka maxaa ka ah markuu islaamay gaalnimadu midhay lahayd dhib badan oo dee nabi maxamed dhibka u geystay waad garanaysaan ee muslimiinta wamaa kaana axadun aadama ma jirin axabba jecel ma kaana axadu aadaamajn axaba la jeceliya ilaya xaggayga min rasuuli lah sal lay slam maalinkan islaam wixii ka dembeeyey ruux bini aadama oon suubanaha ka jeclana ma jirin buur walaa ajalla fii cayni minhu axad ka weynoo isheedu kaga weyntahayna ma jirin aadamaha kale waan fiirin karaa indhahan ka bogan karaa aragga nam xataa il iyo baalkeed kuma taagi karo walaa ajalla ma jirin wamaa kaana axadun ajalla wey walaa kaana axadun ajalla axad ka weynna ma jirin ama laga xurmo badan yahay ama laga qadarin badan yahay fii cayni ishayda min min rasuulillah wamaa kuntu maaba ahayn bui utiiqu mid awooda an amlaa caynii minhu inaan ishaba ka buuxsado nabi maxamedtaan fiiriya inaan indhahba ka buuxsado ma awoodi jirin xurmada iyo maxabada iyo kalgacalka aan hayo waalidkoo kale hadda markaad la joogto waxay salafka ad ku tagto sibca fiirso waa cuquuq caasinimo wey oo iska fiiri in shakadu xataa markuu kuu warramay waadkaad dhegaysanayso isha garab mari indhaha indhahaad ku taagto masaaq kule eg indhaha taagayso saasay bay salafku dhihi jireen kuwama kuwa hadda joogana waalidkii baa gabanaya ilmihiisa fiirin karinba firfirka uu kicinayo kuraygu wuxuu dhigahayo wmaa kuntu maba ahayn uiiqu mid awooda an amla inaan buuxiyo cayni ishayda minhu ay min rasuuli اlaahi lahu ay tacdiiman lahu weynayn qadarin nabiga aan qadinayn darteed weeye walow su-iltu haddiiba la weydiiyey xilliga ayadaa an asifahu nabiga inaan tilmaamo oon tilmaan ka bixiyo maa ataqtu maba awoodeen buui marxaladana marxalay ahayd buuhi maxaa jira liannii lam akun amlaw caynii minhu maxaa yeele ishaba kama buuxsan karin si fiicanba uma tilmaami karo ruuxaad isha ka buuxsato indhaha ku taagto eed kori hoos iyo salibaar u fiirisaa tilmaami kartaa walow muttu haddaan dhiman lahaa calaa tilka alxaal sida haddaan ku dhiman lahaana la rajowtu waxaan rajayn lahaa an akuuna min ahli janna buul sidaas markaan soo islaamay een sidaa nabigu u jeclaa een wax kale aanan ku labin een meelo badan aanan ka cabin haddaan saa kuu xijaaban lahaa inaan janno galaan rajayn lahaa buui waa min ahli janna min ahli janna wey isagu taasi ayadu muran ma laha waxaa weeyaan iimaanka ku dhintay kulligood min ahli janna wey uma walina kadib intaa marxaladii saddexaad gaalnimo ka soo baxay islaam iyo wanaag iyo nabi jacayl iyo xurmo iyo qadarin islaam maxaa xigay asagoo muslim inuu maamulo iyo dowlad iyo nidaam galay buu hadda saxaabigu aad iyo aad uga baqaya oo uu ka dhigahayaa marxalad saddexaad oo uu soo maro noloshiisii fa ana midtu haddaan dhinto cafwan waxbaan ka booday uma walina waaan gacanta ku dhignoon qabanay ashyaa arimo maa adri aanan garanaynin maa xaalii fiiha xaalkay wuxuu noqon doono maku badbaadi doonaa ma lai qabsan doonaa riwaayo kala cadaysa uma talabastu bacda dalika bisulطaani wa ashyaaa falaa adri calaya am la halkaasuu ku cadeeyey w intaa ka dambeeyey arrimo siyaasadeed baan gacanta la galay buui dowlad buu ahaa masar o dhan buu ka talinayay dagaalihii shaam raggii furay buu ahaa maamulo badan buu qabtay uma talabastu bacda dalika bisulطaan nidaam dowladeed iyo gubernatoru noqday waali iqliim buu noqday dal dhan buu ka talinayay shaam qaybo ka mida ah falastiin ilaa masar oo dhan ilaa libiya qayb ka mida ah ayuu ka talinayay oo keligii haystay muddo dheer wa ashyaa baan gacanta la galay falaa adri calaya am laa maanay igu soo bixi doontaa mise ajir baan ka heli doonaa garan maayo laakiin labada xaaloo hero warkaygu waa cadda mid haddaan ku dhinto inaan ahlu ahlunaaraha laisma weydiinayo buur mid haddaan ku dhiman lahaana jannaan rajayn lahaa muranna kama qabeen aad baan ugu kalsoonaa inaan jannada tago waa markuu islaamay nabigana uu sidaa u jecelaa adduunyo kale iyo aafo kalena uusan gacanta la gelin haddaba mar haday sidaa tahay oo xaaladaydu xaaladda u dambaysa ay tahay markaad xabaalaysaan idabdaro kale iyo bidca iyo waxaan loo baahnayn iga ilaaliyo wey anaaba taydu ay haysaaye oo u dambaysay marahaye fa idaa ana muttu ama mitu haddaan dhinto falaa tasxabannii yaysa i raacin naa'ixatun haweenay dhawaaqaysa ama ooyeysa naa'ixadu waa ruuxa dhawaaqaya ooyaye barooranaya dhawaqiisu la maqlahayo walaa naarun dabna yuusa raacin girgire iyo dabna hayga dabaqaadin iyo qoryo iyo qiiq riwaayo kale falaa tabkiyanna calaya haygu ooyin adiga cabdulaahi caruurti ninku u jeclaawoy haygu ooyin buui walaa tutbicnii maadixan midii ammaanhayo kanuu ahaa amnicaas baa la yidhaahdaa abuu cabdilaahi warkaa wax daldalhayo wax sheesheegahayo ammaanhayana hay raacini mid naada ku hayso ooyso barorna hay raacini dab ha iga daba qaadin walaa naaran washudduu calaya izaarii fa innii mukhaasimun buuri ruuxay ammaanaya hay raacinin aduguna haiga daba ooyin dab hayga iga daba qaadin wuxuu sidoo kale macawistana ii dhuujiyo kafaankan si fiican iigu xidha waa dood haya dood baan gelahayaa gar baan gelahayaa fa innii mukhaasim walaa tajcalana fii qabri khashabatan walaa xajara qabrigaygu wuxuu yidhi dhagaxna ha saarin geed weyn iyo dogbi iyo alwaxna ha saarinba carada intaad ii kuustaan iil iga dhiga ayadaa ii gogla alwaxyo waaweynoo la soo qaaday ha igu xidhin dhagax weyn iyo alaabna gudaha gelinin buui waxaasu dhiga foge qabrigayga dhagax weynna ma gelin kartid buuhi hee alwaax weynna ma gelin kartid wuu la dardaarma wiilkiisi faidaa dafantumuuni haddaad ay xabaashaan oo duugtaan marka ay duugaysaan wey fashunnuu calaya turaaba ciidda igu hoobiya shannan hoobin weeye sunnuna riwaayaad baa qoraya oo siin la akhriyo oo marka si tartiiba lagugu shubo fasunnuu calaya turaaba sannan si tartiiba carrada igu shuba uma aqiimu nagaada xawla xabaashida agteeda iyo agaarkeeda iyo hareeraheeda qadra maa tunxaru jazuuru inta neef geel laga gowraco jazuurku waa neefka geela ah qadra maa tunxaru jazuur neef geela inta laga gowraco laga dundhabo wayuqsama laxmaha hilibkeeda laga qaybsho oo maxaan kuu sugaynaa oon ku dul fadhinaynaa intaasoo dhan neef geela inta la gowraco oo saanta laga saaro kadibna hilibkiisi la waaxeeyo la qaybsho oo yaraan laba saac wey hadii ciidan haddii ayagu waxboobahay ay yihiin saacad iska noqon hawsheedu hal saac idul fadhiya wey laakiin markaan la degdegaynin laba saac bay qaadanaysa wax ku dhow xataa astanisa bikum saa idiin weheshada buuri inaad weheshadaan marka su la iweydiinaya ee munkar iyo nakir imtixaanhayaan dadka idul fadhiya iyo hadalkiinina waan maqlay waa idin weheshanaya wa anduro eego maa uraajicu bihi rusula rabbi oon uu ka fiirsada buu i ruux wehel haysta jawaabtiisu inay toostaa laga yaaba keligaa baasho ku qabsatana qoobgariir badan iyo surmaseegtayn iyo gebidhac bay iska leedahay wa andura aan eego maa uraajicu waxaan ugu jawaabahayo bihi maagaba rusula rabbi malaa'igta rabbigaan ugu jawaabay rususha rabbigu malaigtu ujeeda rawahu muslim qowluu yidhi shunnu calaya ruwiya bishiin ilmucjama waa la wariyey wlmuhmalna wa la wariya shiin dhibceelna waa la wariyaa siin aan dhibce lahaynna la wariya sunnu calaya turaaba sannan igu hoobiyo igu shuba carada weeye si tartiiba markaad siin akhrido markeena hoobinta caadiga ahayd weeye ay subuhu qaliilan qaysiyasiyar hal mar ha igu kuusine tartiibbadaylka ugu qaado cara yaryareeya wallahu subxana wa tacala aclam buu sheekhu almuhim xadiidku marka waxaa ku jira baabu istixbaabi tabshiiri wataniyati bilkhayr baynu ku soo jirray wiilka cabdullahi bni camr bni caas ahaa aabbihii markuu geeriyoonayey wanaagyahii uu aabbihii u ogaa iyo wuxuu nabiga ugu bishaareeyey iyo manaaqibtiisiibuu u sheegay in nabigu intuu ka raali noqday ciidan u dhiibay ku duulay reer lakham iyo reer ku duulay oo abubakar iyo cumar ku jireen buu sheegay oo maalinku intuu camr bni caas isu uu nabi maxamedow haddee ciidankii waa soo celi waana soo guulaystay raggina waa ka laakiin su-aal buu ku weydiin karaa nabiga allow haa dadka yaad u jeceshahay nabiga caaishuu yidhi nabalow xagga raggaan u jeedaa dumarka maya xagga raggaan ka wadaa aabbaheed buuhi abubakar baan u jeclahay bes waan iska aamusay buu wuxuu inuu yidhaahdo raggii adaa kugu jeclay buu islaamu nabiga ku yidhaahdaa maxaa yeelay saxaabadii raggooda weynaa ciidan ay ku jiraan buu asaga amiir looga dhigay ghaswatu daati salaasil dullaankii la odhan jiray abubakar baa ku jiray cumar baa ku jiray xikmaduu nabigu ugu dhihi uusan fahmin saxaabiga marka ayada qoyska lagu duulayo ee carbeeda dhibka badan ee fogaa xagga xuduuda shaam bay jireen waxay ahaayeen niman asaga ri'abtigii ah nabigu caraafta carbeed buu yaqaanaa ciidan baa soo duulay soo diray moxamed maxay rabaan idinka yaa hogaaminay wiilkii ay gabadhiinu dhashay way soo joogto bal u kaadiya intaan xabad dhiceen so in hebel gabadha wiilkeeda ma aha aan u tagno bal odaygaan wada hadallo somaaliya iminku way qadariyaan ninaad ishaysa haddii ciidanka waxaa wada midkii ay walaashaa dhasha ama gabadhi in hebla waa lasu dhalayaa sheegani naaskanagaad nuugtay naaskanag ku qabay baa bilaaban waa la wada hadli xikmadaasuu nabiga ugu dhiibay asagoo laakiin wuxuu u qaatay marba haddii abubakar iyo cumar ciidan abaadulo lagaaga dhigay ogow waxbaad dheer tahaye markaasuna wasaashaa u weydiiyey sidii bay noqoto markuu ciidanka hogaamiyey reer laham iyo reer juda iyo reer quduca maysan dagaalamin wadahadal ba wix lagu dhammeeyey hal dagaaloo iyanoo laisdijaabiye basaa dhacay wixii kao dhan waxay dhaheen war camrow naaskana waad nuugtaye annaguna yadana dhammaynay carab meeshay martaan marayna waan islaamay way islaameen siyaasad fiicanoo milatari buu la yimid howlana wuu ku fiicnaa asigii cumarku is qabsadeen isku rafaadeen cumar wuxuu yidhi habeen gabal hadduu dhaco xabrmacaas ciidanku dab ma shida karuu yidhi dab lama shidi karo cumar wuxuu waan shidanaynaa dab dhaxan baabana haysee war maya dab ma shidi karti abubakar buu oga dacwooday abubakar ninkan ku hayaa shay soo islaamay haddana maanta markii amiir laga dhigay dab ma shidi kartaan weligaa naan shidan jirna maxay tahay cumar waa adag yahay ma ogtahay wuxuu ihi waa amiir nabi maxamed baa inoo soo dhiibaya ka amar qaado jooji cumarow dagaalka isagaa garanaya wuxuu uga dan leeyahay ki la weydiiye aroorta wuxuu yidhi dhan walba gaalaa inaga jirta buuhi habeenkiina ciidanka dabku shitaa lagu qiyaasaa tiradiisa iyo tayadiisa haddaan dhowr dab shidanno dhowr boqolla waan dhowr boqol bay saddex boqol wax yar bay ma badnayn saxaabadu waxaa li waa saddex boqol shan kuna rag dul fadhiisiiyo anaa la junjuunsan buuhi marka dab yaan la shidin col isu la madow weeye ma balaaya waxaan dabkaan shidin maxay ahay ma jimba hala yidhaahdo hayga taabanin muddo hashid gaalada markay jabeenna yaan la caydhsanin buuhi ha laga hadho naxariis ha dareemeen u kaadi hawlo badan bay siga cumar siyaasaddii oo markaa camar ku gar lahaa idan saxaabigu inuu lagu bishaareeyey waxyaabo badanoo nabigu u sheegay oo khayr ah wiilkiisu inuu baa ku jira meesha oo atabshiru waxaa weeye istixbaabu tabshiir baa ku jira wtaniyata bilkhayr baa ku jira waxaa kaloo ku jira dee islaamka qiimihiisa wa ana alislaama e, iyo kufrigu inay yihiin naqiidaan laa yajtamacani walaa yartaficaani can axad ruux mukalafa oon muslim ahayn ama aan gaal adduunka kuma noolo ama muslim baad ama gaal baad laba reer dhaxaad ma jiro wax la yidhaahdo xukumka adduunya markaynu ka hadlayno labadaa mid un weeye ama muslim baata ama gaal baata xukumka adduunyo aakharana sidoo kale laakiin adduunka waxaa la helaa afka muslim hee uurka gaal aakhara laakiin fariiqun fi اljannati wa fariiqun fi saciir wey waxaa ku jira fitnat اlqabri iyo min usuul muslimiin ay tahay oo qabrigan la isku imtixaano oo la isjaribo ay meesha ku jirto waxaa kaloo ku jira ruuxa markuu dhimanayo inuu ahalkiisa u dardaarmo waxyaabuu ka baqay inay ku khaldamaan ama ay ku aafeeyaan ama ay dhaqan xumaan oy samey inuu oga digo sida saxaabiga oga hadlay waxaa ku jira altafaa'ul bilkhayr dabka maxaa loo diiday ruux muslima janaasadii dab in la raaciyo waa mamnuuc axaadiid gooni a ah ku timid tafaa'ul fiicanna waa ku jira in ilaahay uu janneeya baan u baryaynaaye xaggee dabka iyo qoryaha ugu daba wada tafaaul fiican baa ku jiro waa laga baqayaa dab inaad lagaa dabageeya ma wanaagsano waxaa kaloo ku jira in ruuxa markuu dhinto la xabaalo uu maqlayo wax korkiisa ka jira howlaha ka socda inuu inaweheshanayaa ku jirta intaan dul joogno baa intuba ku jirta in qabriga muddo lagu nagaan karo dushiisa la fadhinka isagoo loo ducaynayo ama xaaladiisa la naashnaashayo waa intuba waa ku jirtaa baabu widaaci saaxibi wasiyati cinda firaaqi lisafari wagayrihi wاducaa'i lahu wa طalabi ducaa'i minhu wuxuu baab yahay widaaci saaxib widaaci saaxib wuu noqon karaa masdarun mudaafun lifaacili aw limafcuulintu waa noqon karaa culayskuuma hayso widaacu waa muwaadacadii sagootiskii muwaadacatu saaxib adugu inaad saaxiibka markaad ka tegayso sogootiso u dardaaranto iyo saaxiibkaaga kaa tegaya inuu ku sogooto kuu dardaaran labadu way noqon karaysaa markaan leenahay waa masdaru mudaafun lifaacilihi aw limafcuuli waa sida marna adiga baxa hayee safar hayaa u dardaarmi ninaad ka tagtay marna anigaad iga tegaysaa kuu dardaarmi oo kaala hadli oo u socotaan kaala hadli oo qaban lahayd baan kaala hadli waanatuu nabigu in badan samayn jiray calayhi salaatu wasalaam axad walbo baxo saxaabadiisa uu dardaarmi jiray marna adiga tegayaa dardaarmi odayga iyo ninka waayilka muku tegayo or hadda waan tegey masaajidkii waa sida oo madrasada waa sida oo agoonta hawsheeda waa sidaa ilaahay ka cabsada haddii uun iskaalmaysto raggaas u dulqaateeno waxbaad ka tegaysaa ilaan re ka tegaa tahay ku taallay mas-uuliyaade labadu way noqonaysaa marka widaacu saxiib iyo wasiyati in loo dardaarmo cinda firaaqi marka laga tegayo lisafari safar darti looga tegayo iyo waayri waxaan safarka ahaynba iyo waducaai lahu in loo duceeyo saaxiibka kaa tegaya iyo waalabi ducaai minhu in laga dalbado noo ducee la yidhaahdo qaal allahu tabaaraka wa tacala wawsaa biha diinta dhabta waxaa dardaarmay biha ay bilmila islaamiya waxaa dardaarmay ibraahiimu nabilahi ibraahim baa baniihii wiilasha u dardaarmay afar wiil buu nabigu ka tegay oo biyihiisa ahaayemaye sideed bay ahaayeen maye afari baa la sheegaa afar iyo toban baa u badan intu la sheegay nebi inuu dhalay oo biyihiisa wiilish wuxuu awaa lagama hadlaayo wux asagu dhala laga hadlaya afar bay ahaayeen ismaaciil iyo isxaaq iyo afar kale iyo kale afar lagaga dhigo m waa sideed qol afar iyo toban culays uma hayso ibraahim baa dardaarmay u dardaarmay wiilashiisii biha mil islaamiya diinta islaamka wayacquub waa dardaama asaguna isna waa dardaarmay oo labiiyo tobanka u dha asbaad yacquub asagoo labiiyo wiil baa ka farcanta oo labiiyo toban qabiilo noqday muxuu yidhi yaa baniya wiilashaydiyow ina allaha istafaa lakum ddiin ilaahay diintuu idiin doortay islaam buu idiin doortay gaalnimo waa idinka ba'ay falaa tamuutunna ilaa waantum muslimin ha dhimanin idinkoon muslimiin ka ahay yacni ku dadaala weeye khaatimada khayrka iyo khaatimo wanaagsan waxaad ku hellaaydeenoo diinta ku dhaqma lanna ruuxu haaliban wuxuu in badan ku soo dhaqmo ayuu ku dhintaa in badan waxaad dhaqan ka dhigata ayaad ku xijaabataa xusnulkhaatiba kuu noqda am kuntum shuhadaaء id xadara yacquuba اlmowtu id qaal libaniihi ma tacbuduuna min bacdi qaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima waismaaciila waisxaaqa ilaaha waaxida wanaxnu lahu muslimuun am kuntum shuhada ay ma kuntum istifaamtu waa inkaari ma aydan joogin wey ma aydan joogin ma idinkaa joogay am kuntum shuhadaa ma waxaad ahaydeen makhraatiyaal iyo goobjoog miyaad ahaydeen id xadara yacquub almowt yani nabiyulahi yacquub bay dhan yuhuud iyo nasaara waxay dhan yacquub wuxuu ahaa yahuudi buu ahaa markii ibraahim laga soo dhaqaajiyey oo la yidhi kaana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kana xaniifan muslimu ma kana min almushrikiin maya yacquub oo yuhuudiyada asaasay tiibaa laga tuuro laga tufay been baad sheegteen baa le iyo wixii la halmaalaba id xadura yacquub almowtu markay nabiba yacquub naftu qabatay id wakti qaala libanihi uu ku yidhi wiilashiisii id qaala libanihi waa badel id xadaraad ka bedelaysaa colays kuguma hayso maa tacbuduuna min bacdi war haddaan xijaabto maxaad caabudaysaan yaad caabudaysaan marka anugu geeriyoodo maa tacbuduun maadu sidooduba yus'alu biha can kulli shayin maa lam yucraf ma waa wax lagu weydiiyo aadaatu suaal laga dhigtaa o aadaatu laga dhigtaa markaad raadinaysa waxaadan garanaynin baa laga dhigtaa ama shay la garanaya sifadii waa la geliyaa laakiin shayga la garanayo tilmaantiisa aan la raadinayni tacyiinkiisa la raadinayo man baa la isticmaala oo cuqalada loo isticmaala culays ma ma zaydun afaqiihun am abiibun markaad leedahay zayd waa taqaanaa cayntiisu laakiin sifadiisaad raadinaysa maabaad isticmaalaysaa man zaydun waxaad isticmaal markaad tacyinka raadin aad ruuxa raadinayso axadka dhib ma laha maa tacbuduuna min bacdi gadaashay maxaad caabudaysaan qaaluu waxay dhaheen wiilashii nacbudu ilaahaka ilaahay ku abuuray baan caabudaynaa wa ilaaha aabbaa'ika yacquubow aabbayaasha ilaahooda baan caabudaynaa aabbayaashu waa kuwama ibrahima wa ismaaciila wa isxaaq ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq yacquub waa ina ayo waa ina isxaaq soo ma aha ismaaciil muxuu u yahay ma aabihiiba adeerkii weeye marka yacquub waxay ka dhigeen ismaaciil uu aabbihii yahay maxaa yeel lianna camma waa sinwul ab waa aabba laan ka farcantay amaa takliiban inuu ka weynaa aabbihin la dhashay buu sidaa uu leeyahay wiilashuna sidaasay aabbo ugu magacaabeen adeerkana de aabbawaaba la yidhaahdaa culays ma laha ibraahiima wa ismaaciila wa isaaq ilaahan waaxidan hal ilaah baanu caabudaynaa wanaxnu lahu muslimuun asaga keligii baan u hogaansamay cid kale hogaansamay waa xasri iyo qasri baa ku jira haddii lagu socdo wanaxnu muslimuuna lahu bay ahayd waa la macmuulkii caamilkii baa dib la geeyey limaada liyufiida alxasra wاlqasra asaga keligiin baanu u hogaansamaynaa axad kale hogaansamayno keligiin baanu caabudaynaa idan maxaa ku jira marka nabiyulahi ibraahim markuu dhimanaya ka tegaya ahalkiisii waa dardaarmay yacquub baa dardaarmay waa dhaqan ambiyo iyo rusul weeye ahalkaada iyo qaraabadaada haddaad ka safrayso safar adduunyo iyo mid aakharaba inaad dardaaran iyo tabina kaga tagto وأma الأxaadiiثu faminha waxaa ka mid a ah axaadiia baabka ku timid xadiiu zayd bn arqam baa ka mid radi اllahu tacaalى can اladii sabaqa ku soo hormaray fii baabi ikraami ahli beyti rasuuli اllaahi rasuulka ilaahay ahlu beytkiisa in la xurmeeyo la karaameeyo baabkanu ku soo maray xadiidkii zayda ku soo hormaray baa baabka ku yimid kusoo maray baabkii afartan iyo qaala wuxuu ihi saxaabiga zayd bn arqama qaama rasuulu llahi rasuulka ilaahi baa istaagay fiina dhexdaydu ka istaagay khatiiban isagoo nawaanaya noo khudbaynaya faxamid allah ilaahay buu mahadshay waatna calayh rabbi buu faallo ammaano ammaantiisa ku dheeraaday wawacada ummaduu waaniyey wadakara alluu xusuusiyey uma qaala wuxuu yidhi subanuhu ama bacd intaa kadib bacda atadkiiri wاlwacdi wاlhanaa'i cala allahi wاtaxmiid alaa ayuha naas dadow inamaa ana basharu anuu bani aadam ba ahay nafley baan ahay waan xijaaban karaa yuushiku an yatiya inuu yimaado rasuulu rabbi rabbiga rasuulkiisu malmowt inuu yimaado malakulmowt fa ujiiba aan aqbalo dacwada ayada maxaa yl ambiyadu waa la nafta marka laga qaadayo marka nabiga ajiibaa nafta laga qaadaya hadday yidhahdaan mayana loo dhigahayaa weligiina ma dhicin nabi hee intii loo yimidoo la dooransiiyodhaa adduunyaan rabaa aakharii dooranaya nabilaahi eh, daawuud miyuu ahaa may aadam nabilahi aadam buu ahaa nabilahi aadam baa markii naftu qabatay ee loo yimid intaan qabanin malkmowdi nafti baan qaadahayaa diyaargarow wuxuu ihi cimrigaygu maxaa ka dhiman afartan sanaa ii dhiman buui waad soo degdegtay malkumowdu afartan sanaa ii dhiman afartankaasi waxay afartan sano uu bixiyey oo wiilkiisa uu siiyey nabilah daawud buu siiyey caruurtiisa baanabiaadam la tusay nuur badan nin aad u nuurahayo quruxsan buu arkay markaasuu ninkan muxuu ahaa waxaa la yidhi waa nin carruurtaada ka noqon doono nabi daawud la yidhaahdo cimrigiisuna waa lixdan sano cimrigaygii afartan baan oga daray afartan leegu asagaa la siiyo yidhi afartanka nabi aadam wuu halmaamay markii hawsha soo dhammaatay cilina naftu soo wareeji wuxuu hi malku mowd waad soo dheeraysay waad soo khaldantayoo shaalla cid kala midhaa cid kalaa laguu soo dira aniga afartan sanaa ii aadam baa halmaamay fanasiyat wainii taarikun fiikum waxaa idinkaga tegayaa aqayn laba arrimoodoo culculus awalahuma midka u horeeya labadaasi kitaab ullahi kitaabka ilaahi way fiihi waxaa ku jira kitaabka rabbiga alhuda hanuun hanuun baa ku jira hanuun adduunya mid aakharaba waddo kastoo la qaadayo sida u wanaagsan in loo qaado iyo turuqdeeda iyo nidaam kasta ku jira iyo waa nuur iftiin iyo ilays fakhuduu bikitaab ilah kitabka ilahi dhabdhaho qabsada wastamsikuu bihi ku dhaga waa layska fujino waa laydinka duubsanayaaye faxaa calى kitaab اllah dardaaranka asaga ah ee nabigu u fiirsa hadda waa dhimanaya inamaa ana basharun yuushiku an yaأtiinii rasuulu rabbii faujiib xilliga ayadaa wuxuu u dambeeyey inoo sheegi laha nabigu inoo sheegay kitaabka rabbigu ka dardaarmo waana ka maanta adduunka loogu necab yahay gaal iyo gaala raacin shayga ugu necb la dagaalamay waa kitaabka rabbiga ha taliyo iyo talin mahayo baa laisku haya muqdishay ka taaganta baarlamaanka laguu sheega soomaaliyed baa ka murmahaya maya iyo wuu talinhaya lixdan iyo kowda ilaa maya iyo wuu talinba laisku hortaagan yahay laakiin waan fiicannahayoo bini aadamku dunida ku nool qoys waa ugu fiican baan nahay haddaan soomaalinahay maxaa yeelay doodii ahayd rabbigii baa talin iyo maya wax kalaa talin aminkan soomaaliya way ka dhiman la'dahay caalam alcarabi way ka dhimatay mar horay ka dhimatay acaajibna warkood badaaba ayagu soomaaliya way ka taagantahay ilaa amminkan doodii baa ka taagan wuu talin ima talinayo warka miyaad fahanteed dhallinyaradii oo dhan baa hadda taageeraysa social media wa aragteed waxaa hadda meesha fadhiya boqolkiiba sagaahan iyo sagaal dhallinyaro weeye duqaydii dhammaade xaggee ka baxeen masaajid dhallinyaraa buuxinaysa dhallinyaradun waxaan kitaab ilahayn ma rabaan gabadha qaawanayso maanta haddii lama kitaab baan ku dhaqannaa kitaabka ilaahay mise dastuur kitaabka ay leedahay laakiin lagu simi noloma ogolo war ayaga waxba lama ogolo qalimin la soo diyaarsaday oo doofaarre iyo laga keenay ambigaadi isheg iyo casmara laga keenay iyo naasireed ya iyo carta balaayo yaana haysataba yaa somaali wax weydiinaya wax weydiina ah hadda ma ogolo kitaabka rabbiga haddaad tiradaan mau ku dhaqanaa mise may aad war ka keenta waad gaaloobaysaa looma codayn karo khiyaar ma geli karo wamaa kaana limuminin walaa muminatin idaa qada allahu warasuulu amran he an yakuuna lahum اlkhiyaratu min amrihim abadan kitaabka ilaah gorgoro ma laakiin waxaan u jeednaa ubadaaba somayda dhingaalnimadii aad watana dimuqraadiyaed waxaa waay in la ixtiraamo rabitaanka bulshada waa beentood bulshade wey rabitaanka bulshadu waxaa lagu sheegaya waa bulshada new york ku nool weeye iyo washington joogta ma aha bulshada soomaaliya joogta waa laga hadlaayo dabaalnimadkina bulshada dhininshi waxaad moodaysaan bulshadiina dhaha kuskuusan ma aha waa bulsho kale xuquuq ulinsaan waa dad kale idinka maa waa faranji wax laga hadlaayo been baa laydin sheegahaya dadka saa u fahma afrikaanku xaq ma laha muslimiintu xaq ma laha hawshaasi wax la og yahay wey nabigu tiibuu ka dardaarmaya taasaasuu bara u daran faxafa calaa kitaabada kitaabkale ummadda ku caraabay nabigu waraqaba fiih waa jeclaysay ku dhaqankiisii iyo qaadashadiisii uma qaala wuxuu yidhi qodob labaad wa ahlu beyti qaraabadayda udakirukum ullah allah idin xusuusinayaa fii ahli beyti inaad ka dadaashaan ahlu beytkayga aadamku axad walba oo wax tara ama ay jecel yihiin faamilkiisa way jeclaan way qadariyaan aabbaha haddaad jeclayd dadkii asaga saaxiibadiiha ama jeclo dhan baad jeclanaysaa nin oday oo qiimo badan haddii aad jeclaato ama halginyeynimo ama mujaahidnimo ama akhyaarnimo kale faamilkiisa waa abiica khariisa bashariya saa darteed hadda goor baan idhi anu soomaali ashraaf baan ugu jeclahay soomaali ma kale joogto ashraaf baan ugu jeclahay marka reer macallin joogtana reer xasan nuur baan ugu jeclahay warka maad fahanteen ashraaf maxaan ugu jeclahay nebi maxamed baan ka urinayaa reer xasan nuur maa taqaanaan qoys yaroo bahageli oo sayidku ka dhashay weeye in cabdilxasan baan ku jeclahay ayagaa dan kale kama lihi maxaad dhumiyaan raacimse hoos baan u dagaala abwaan <laughs> inaa idin fahansiiyaan rabaa baashu waa sidaa ninkaad jeceshahay eegi mayso qoyskiisa dadnimadiisa gobani wuxuu ku taray hadda soomaaliya o dhan ba hadda see u socotay markaan taarikh sheegta xaggee maxaan sheeganaa sayidkii baan ka bilaabayna haddaan sii kordhina axmed gurey duqoydii geela dheci jira awa duqaydii geela dhici jiray xaggey ku dambeeyeen nimankii colka ka talin jiray iyo colaadda xaggey ku dambeeyeen waxba kama jiraan warkooda isku dhammaaday nimankii soomaali gabay ku wareeriyey awe cali dhuuxi qamaan bulxan awe abadan qolyaha maansada iyo sugaanta dandaneeyo un baa laga yaba wax ka daba orordaan ama odayga ka dhashay iyo qoyska ka dhashay una yar xurmeeyaan laakiin in cabdilla xasan muxuu noqday halyey soomaaliyeed ummadda muslimka yemaniyiin baan ugu haysta hadda waxay dhe maba ahayn soomaaliya oo ashraafu min ali beyti rasuulilaahi maba kaa yeelhayaanba way nugu haystaan annagaa halkan ka taageeri jiro o wax ka diri jiray oo markuu halkan yaman sanca cadan makalle iyo alaabta ka diri jiray maxaad idinku tarteed reer bani baa maba ahayn bay dheen soomaalida ad wal waxay dhaheen meher bn cabdidaar buu ahaa waa laisku haystaaba maxaad aadaa maxaad ka sheegi qolyo raxweyna ah, bay waa annagu ahabay abwaanow soomada maqan waa maqasho warkaas niman reer baydhaba waxay leeyiin maba ahaynba reer macaline eh, waa nin hee reebaar dheero oo raxweyn ah culays bay iguma haystaan anugu cidduu doon ha noqdo dadnimadii diintiisaan rabaaye qoysnimo anuu danka balihi ma booran baad sheegateen waa hol cusub maanta qulli juculi annagu waxaan qabnaa inuu sayidku booran ahaa oo saraahiba reerkaad sheegaysaan dhib ma muslim yacni nabigu maadaama waxaan ku keenay nebi maxamed maadaama rasuulkeenni yahay ilaahay nabigu noo soo diray yahay ilahay nagu dharqabtay ahalkiisa muslimka waa la xidhiidhiyo la qadariyo la xurmeeyo la ilaaliyo meela lagaga dhicin waa rawaahu muslim waqad sabaqa waa soorma xadiidku biuuli buu ku soo hormaray wa can abi sulaymaan ashraafta ha ah laga dadaalo aalubeytka rasuulka ha ah laga dadaalo ha la xurmeeyo ha la qadariyo dadaalka ugu muhiimsanna waxaa iyaguna in waddadii suubanihi ay raacaan oo ay horyaal noo noqdaan iyaguna xaqoodii lagu xurmeeyo la qadariya la doonaya hadday dadka ka xumaadaan hade waa musiibo kale wey وcan abi sulaymaan mali bn xuwayr radi allahu tacaala canhu qaal atayna rasuul allah rasuulka ilaahay baanu u nimid wanaxnu shababatun anagoo dhallinyara jamcu shaabin shababadu waa jamcu shaab annagoo dhallinyaraa mutaqaaribuuna isku dhow fisinni xagga aynigay da'da annagoo dhallinyaraah oo labaatamiyay ahaayeen oo da ahaanna isku dhow baa nabiga u nimid miyi bay ka yimaadeen faaqamnaa cindahu nabiga agtiisaana ku nagaanay cishriin leylatan afartan habeen aiima aad naxariis badan buu ahaa rafiiqan dhimriya wa fii riwaaya raqiiqan qalbi jilicsan min ariqi aw min arifqi baa laysku hayaa rasuulka il wuxuu aha raxiiman naxariisbad buu ahaa rafiiqan dhimriyooo dhallinyaro labaatan ah oo ka timid markay cabaar magaalada joogeen meelaan cadyi caan laga cunaynin oon xoola ka foofaynin oo makacdaa oo beerley reemidina ahaayeen xogo way daltabiyoodeen way hiloobeen waxay is yidhaahdeen nabigana nabi ma dhihi kartaan meeshana ma joogi kartaan seed yeeshaan ayagoo indhaha wareejina nabigaa dareemayba kaalaya somaydan xiisogoyna ma islaamteen haa ma barateen haddaad iska aad ku noqotaan nabi allo waa rabnaa nabigaa dareemay tii buu ka sheegana inuu nabigu ayagoon weydiina dareemay buu kuu sheegaya saxaabigu faaqamnaa cindahu nabigati waxaanu ku nagaanay ishriin leylatan labaatan habeen wa kaana rasuul lahi rasulka ilah naxariis badnay rafiiqan dhimriye ama qalbi fadanna wuxuu maleeyey anna annagu qad ishtaqnaa inaan u hilownay reerka yagi iyo xaasaska yagi iyo carruurtii reerihii iyo waalidkii fasa'alanaa caman tarakana dadkaan ka soo tagnay adugu way xageed ka timid aabbihi hooyo ma noolyihiin maxaad haysay wuuna waraystay caman tarakna dadkaanu ka soo tagno min ahlina ahlkayo faahbarnaahu waanu u sheegnay faahbarnaahu waanu u warranay faqaala wuxuu uhi suubanuu irjicuu laabta ilaa ahlikum ku laabta faaqiimuu fiihim ku nagaada wacallimuuhum bara wamuruuhum fara khayrka fara sunnadaad iga barateenna bara wasalluu tukada salaata kada duhurka casarka maqhribka cishaha salaadihi nabigu sheegaya salaad heblo fii xiini kada wakhtigaa tukada wa salaati kadana fii xiini kada salaad heblana xilligaa tukada faidaa xadarat isalaatu salaaddu wakhtigeed hadduu galana falyuadin lakum axadukum midkiin haydin aadaamo labaatankiina mid ka mid ha aadaamo walya ummakum ha idin akbarukum ka idinku weyna ha idin tuji salaadda bixiyo maxaa yeele marka ayada isku mar islaameen waa isku aqoon waa isku e, fiqhi waxba isma dheera xagga fiqiga iyo qur-aanka xifdigiisa maxay isdheer yihiin da'da bas bana ku kala hormariyey kiina idinku weyn imaam ha noqdo maadaama isku qur iyo isku sunno isku aqoontihiin muttafaqu caleyh zaad albukhaariy wuxuu ku daray fii riwaayatin lahu wasalluu tukada kamaa ra'aytumuni usalli sidaad aragteen anu tukanay u tukada qaabka labaatan beri ila joogteen intaasoo salaad ila tukateen labaatan barnaamij maqa salaad bay la tukadeen laba boqoloo salaadood bay la tukadeen laba boqoloo salaadood uun labaatan beri ugu dhufto shan ma boqol baa laba boqol ma aha boqol salaadood bay la tukadeen ninkan afkiigay laba boqol wa qowlu uu yidhi raxiiman ruwi waxaa la w bifaa'in waqaafin baa la wariyaa raqiiqan iyo rafiiqanba waa la wariyaa wa ruwiya biqaafayni cafwan ruwiya bifaa'in waqaafin oo rafiiqi ah fa iyo qaaf isku xiga oo yaa u dhaxaysa waa la wariyaa wa ruwiya biqaafayn laba qaafna waa la raqiiqan la yidhaahdo laba qaafoo yaa u dhaxayso idan saasuu nabigu oo dardaarmay idan maxaa ku jira marka dardaaran yaa tegaya saxaabadii baa baxaysa labaatanka ahayd dhalinyarada ahaa inabiga labaatan habeen la joogtay soo xeraysatay inabigu wax baray ahalkoodu markay aadayeen guntin dardaaran oo diineed buu u dhiibay suubanuu calayh isalaatu wasalaam sidaasaa la doonahayaa an cumar bn khaaab radi allahu tacaala can qaala qala rasul afan qaala wuxu uhi istaadantu nabiy nabigaan idan weydiistay fi lcumrati inaan cumraystoon baxo faadina nabigu waa ii fasaxay idan saxaabada waaweynaada mas-uuliinta ah, ama ninkii madiino joogaba hadduu socdaalayo ama meel gaadhayo nabigu idan weydiisan jiray wa qaala qur-aankan haddii kala hadlay muslimiinta laa tansaana nabigu hanaga halmaamin buuri yaa ukhaya walaalkayow min ducaa'ika ducadaada mar haddaad cumraysato oo beydka ilaahay tagto markaad ducaysanayso ducada nagu soo dar hana halmaan faqaala subin wuxuu ihi cumar nabigu wuxuu yidhi kelimatan weedh buu yidhi maa yasurunii usan anna lii inuu ii biha ana lii biha ay badalaha addunya in lagu bedelo weer buu nabigu yidhi adduun oo dhan aanan siisanayn yaa ukhaya wey yaa ukhaya alukhuwa fi اddiin ukhuwa fi nasab ma ninka waa reer bani nabigu waa reer bani kala fog yihiin fi lislaam yaa ukhaya noo soo nabigu inuu duca dalbado walaalowna i yidhaahdo weliba oo taskiirintii gacalcunta iyo koolkoolin wey maaha tii tacqiirka ahayd adda kor baynu soo sharxnayeen taasuu aad ugu bogay wa fii riwaayatin waxaa ku timid qaala wuxuu ihi cumar ee nabigu wuxuu idhi ashrikna nawadaaji yaa ukhaya walaalkayow fii ducaa'ika rawa abu daud watirmidi wa qaala xadiiun xasan saxiix waynu ku soo marray xadiidka inuu sugan yahay tirmidi xukunkiisana marka waynu soo difaacnay baabka aynu ku soo marray uun baabkii afartan iyo shanaad soo ma ahayn baabka aad ka fiiriya xadiidka baynu kusoo maray muhiimadu marka waa maxay waa dardaaran laftirkeedu cumar baa tegayso maaha ha hilmaamin weeye inaad noo ducaysod ahalkaadi soo xusuusato ood ducada nagu soo darto wa can saali bni cabdilaahi bni cumar ana cabdulaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma kaana wuxuu saxaabiga cabdulaahi ah abu cabdiraxmaan yaquulu kii yidhaahda lirajuli ninka wuxuu ku odhan jiray idaa araada safar hadduu socdaal doono saaxiibadii dadku yaqaan ninkii safrahayaba wuxuu ku odhan jiray udnu mini ii soo dhowow xataa uwadicaka ilaa aanku sogootiye aanku sogootiye ii soo dhowow kamaa kaana rasuulu llaahi sal allahu calayh waali wasalam siduu nabigu noo sogootin jiray aan kuu sogootiye fayaquul wuxuu odhan jir u soo dhowaado astawdicu allah astawdicu allah ilaahay waxaan u dhiibtay oon ku amaanaystay diinaka diintaada iyo wa ammaanataka baylahdaada ammaanadu waa baylahda aad ka tagayso dadka ahalka xoolaha ruuxu markuu dhaqaaqi oo safro wax badan oo bayluhu ka tagahaya islaantu carruurta ku ammaanaysanhaya macallinkiibu carruurta kaga tagahaya dukaankiibu dad kaga tagahaya shaqo mas-uuliyaad oo saaran oo ka tagaya waa baylaha marka meel taalla nabigu u fiirso iyo dardaarka muxuu hormariyey diinta ruuxa astawdic ullah ilahay waxaan ku ammaansanayaa diinaka diinta kuu dhowro ku fidnayni intaad naga maqan iyo wa ammaanagta ammaanada baylada kaa dambaysa rabbi kugu dhowro kuu ilaaliyo wa khawaatiima camalika iyo camalkada dhammaadkiisa rabbi kuu toosiya khaatimo wanaagsan ilahay ku siiyo rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasanun saxiix aad bay u qiimo badan tahay la xifdiya waa la qabtaa ruuxii dhaqaaqahaya caruur iyo iyo coroole iyo caalim iyo waayeelba waa in hawshaa la barto la xifdiyo la isticmaalo ilahay wixii loo dhiibtana ma dayaco astawdic اllaha diinaka waammaanataka wakhawaatima camalik way fududahay waa dardaara وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن bilmunaasaba mujarabaadka marmar baa dee idinku daraaye mujarabaadka ducadan dadka shaydaanku aad u waswaasiyo ee diinta uu ka fidneeyo muslim ma tiid gaal baaba tahayba maxaad ka tukani waswaaska qahriga ee ummadda lagu dhibo ducadan waxaanu tijaabinay haddii ruuxu u badiyo ilahi baa ka caafinaya shayaadiin waxaa jirta dadka dhiba dumarka ragga dhallinyarada dhiba oo waswaas kugu jooji waxaanoo dhanba oo <clears throat> ruuxa muslimku ku rafaadayo afka uusan soo marin karin waan jarabnaaha ducadaa hadduu ruuxa muslim ku wardiyo halkaa bogga intuu farta ku dhajiyo uu akhriyo ducadaa in badan shaydaanka wuu iska taga u gubanaya ma dhibay mar dambe ilahay ila diinkaadii ilahay baad u dhiibatay astawdic llaha diini waamaanatii wa khawaatima camali baad u bedelay markaad adugu arinayso ku tufaysana dee saanaad ku wadaysaa wadaado miyaanu isfahamnay intaa wad qaadateen lacag baa laydinka rabaa markaad isticmaashaa wax bilaash lagu bixinaya ma jiraan kaana rasuul rasuulkaaga wuxuu ahaa idaa araada markuu doono an yuwadica aljeysha ciidan duulaya inuu sagootiyo qaala nabi wuxuu odhan jiray astawdicu llaaha ilaahay waxaan ammaanaysanayaa oon u dhiibanayaa diinakum diinkiina ila ciidan badan baa wa ammaanatakum baynahadaad ka tagteenna ilaahay baan u dhiibanayaa wa khawaatiima acmaalikum camalkiinna gunaanadkiisana in idiin suubiyo khaatimo wanaagsa ku dhibataan baa idiin weydiinayaan xadiiun saxiix rawa abu daawuud wahayruhu biisnaadin saxiix wa can anas bn maalik radi allahu rajul ila اnabiy nabi maxamed baan nin baa nabi maxamed u yimid faqaala wuxuu ya rasuul allah rasuulka ilaahayow inii uriidu safaran socdaal baan rabaa inaan socdaaloon safraan doonayaa fazawidnii nabi allow isahay buui zawidnii ii dardaaran wey isii ma aha wuxuu saxaabigu sahaydii macnawigahay diineed buu u jeedaa faqaala wuxuu zawadaka allaahu taqwaa alla ka cabsi ilaahay kaaga dhigo intaad socoteed maqan tahayba cabsi ilaahay allah kugu duruuri ilaahay ninka cabsada allah kaa dhigo zawadaka allahu taqwa alla ka cabsi taqwadun maxay ahayd waajibaadkoo lagu hagaago xumahoo laga iska ilaaliyo qaala saxaabigu wuxuu idhi zidni nabaallow iigu dar ii korri dardaaranka wahafara dambaka dembigana allaha dhaafo qaala wuxuu idhi saxaabigii zidni nabi ii kordhi dardaaranku fiican weeye qaala subxu wayasara laka alkhayra xayumaa kunt ninka nabigu aad bu ugu darda ugu duceeyey zawdka اllah التaqوى وغafara ذنbك وyasر laka اlkhayra xayثuma kunta wayasar laka alkhayr khayr allah kuu fududeeyo meel walbood joogto safar haddaad tahay haddaad negidahay haddaad xilli culus joogto haddaad abaar joogto bayaxaw iyo berisamaad meel walbood joogto khayrka allah kuu saalo kuu fududeeyo wayasar laka alkhayr khayrka allah kuu xayumaa kunta meel allaale meeshaad joogtaba rawaahu tirmidi qaala xadiiun xasan idan waa dardaaranka nabiga alayh salaat wasalaam idan intaa dee waxba nabiga uma dhaaf marka hore cabsi u dardaarmay oo ilaahay ugu duceeyey haddee dad alla ka cabsad maxaa kaa maqan waman yataqi illah lahu mahraja haddana wuxuu nabiga allow ii kordhi dembigeed allaha dhaaf alla kacabsiga aad buuxin weydo ood gebi dhacdo surma seegtayso oy xumaan kaa dhacdo dembidaa laha dhaafo nabaallow ii kordhi meel walba joogta khayrka allah kuu fududeeyo wejigaada khayr baana ku qoray socaallay wuu ka faa'iide ducooyinka noocaasa nabiga waa la xifdiyaa waa la qabtaa hawsha idinku aad daldalaysaan adkaarta ma'huurada ducada nabi maxamed ka sugan taasaa ka khayr badan baraka guuna ay leedahay baab اlاstikhaaraةi wاlmushaawara wuxuu baab yahay ilaahay in khayr la weydiisto uunkaan lala tashado laba baaboo qiimo badan laba macnoo khataru isku daba dhejiyey maa nadima maa khaaba man istakhaara walaa nadima man istashaara la yidhaahdaa xadii weeye daciif weye xadiidkaasi laakiin waa dhab weeye ibnu qayim wuxuu yidhi baabkan aad buu u jeclaan jir ibnu qayim aad buu u sharxaa markuu yimaado tacliiqaad markuu arko wuu soo maro tacliiqaad culus buu saaraa wuxuu uhi wasamictu shaykh alislaami yaquul shaykhu lislaam ibnu taymiyo labaan maqlay maa nadima man istakhaara alkhaaliqa wa shaawara almakhluuqiina watahabata fii amrih waa xikma tuktaba bimaai lcuyuun bimaai dahab maaha bimaai lcuyuun baa lagu qoraya tan iyadu wuxuu yidhi shekhulislaam ibnu taymiya allaha khaaliqa ruuxii istikaaro u sameeye la tashada makhluuqiintana la tashadae la showra arrinkiisana ka fiirsada markuu tallaabo qaadayo weligii mawal ma qoomeeyo ma nadima ma shallaytoodo man istakhaara alkhaaliqa allaha khaaliqa ah ruuxii khayr ka dalbo ilahu khayrka waafaji yidhaahda wa shaawara almakhluuqiin makhluuqiintana la tashado markuu tale iyo xaaja uu u baahdo ummadda war hebel maay kula ta warba keen aan fadhiisanne watahabata fii amrihi arrinkuu samaynna aad iyo aad oga fiirsadoo kaadsada falkaad samaynaysa ka fiirso ummadda kuu dhoweeya aad ku kalsoon tahay la tasho ilaahayna khayr weydiiso oo saddexda qodobba way hagaagaysaa hawshu qaal allahu tabaaraka wa tacaala washaawirhum saxaabada la tasar idaylkood fi lmri fii umuuri alxarbi howlaha dagaalka howlaha adunyada masaa'ilka diiniyada iyo ijtihaadiga nas aan lahayn washaawirhum amru waa amru istixbaab iyo may amru wujuub labada waa isku hayaa wa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi markuu muslimiinta tilmaamahayay dhaqan ahaan iyo dad ahaan waxay yihiinba wa amruhum taladoodu shuuraa baynahum waa tashi u dhexeeya ka tashadaa salaaddii iyo soonkii iyo sakado kala laga soo qaaday muslimiin maxaa lagu yaqaanaa dadk waa dad tashadoo wax ka dhexeeyo wadaaga keligii talis iyo mustabid muslimiinta shuqulkuma laha dhaqankooda iyo diintooda midnaba wa amruhum shuuraa baynahum wa shaawirhum fi اlmri ay yatashaawaruuna waa tashanaya waa shawrayaan baynahum dhexdooda fiihi fi اlumuur xaggeed marka mushaawar xaggee gashaa maxaa laga tashadaa mas'aladu hadday tahay mas'ale ilaahay kitaabkiisa ku caddeeyey sunnada lagu caddeeyey muslimiintu ku ijmaaceen daliil daahira leh oo nas leh showr ma galo imaam bukhaari baa baabaystay fii saxiixii ka hadlay wixii sunanaa ee axkaama ilaahay rasuulkiisa caddeeyen ummaddu ku ijmaacday ama daliil daahira leh laa shuura fiihi laa mushaawarata fiihi waa in la fariisiisa loo fuliyo taas iyadu shawr ma galo ma ka tashagaynaa salaaduur maanta maxaynu ka yeelnaa casar maxaynu ka yeelnaa ramadaanka ma soonnaa mise waynu iska daynaa soddon sanaan soo sanadka ma iska nasannaa zakada sanadka ma baajinnaa abadan howlahaas warabbuka yakhluqu maa yashaa wa yakhtaar lama ogolo hawshaasi arin diineed shuura ma galo oo xukumku cad yahay shuuradu waxay gashaa laba arrimood hawl adduunyo maanta ma safaraa mise waan iska joognaa xilliga ma yar seexannaa mise waan guuraynaa hawlaha wixii hawlo adduunyoah maamulkeenna gaaris baan ganacsi ka furnaa mise nairobi hebel ma la shirkownaa mise waan iska daynaa hawlaha idinka idiin taalla meeqaan noqonaynaa shirkada waa laga tashanaya wixii hawle adduunyaa waa laga tashan markii nabigu calayh isalaatu wasalaam la tashaday u yidhi markii qolyihii munaafiqiinta ah hooyadan caaisha ay wax ka sheegeen ashiiru calay maka maalinkuu gelahayay nabigu wuxu uhi ashiiru calaya ma ree ku duulaa mise nimanka awbaashti maree maka taageeray baantaan u damana carruurtii iyo maxasti baan eber ka soo dhigaa carruurtiiyo haweenkana ka soo qafaasha ashiiru calay hawsha nabigu waa ku badnayd wuu jiray arrimo adduunyoah howl dagaala waa laga tashanaya waxaa kaloo laga tashan oo shuuro gashaa arrinka diineed een weli xukunkiisu caddaanin waa hawl diineed laakiin aayad looma hayo xadiis ijmaac ma jiro nas daahiroo la haya ma jiro ijtihaad bay u baahan tahay laakiin nabigu yidhi maxaabiistii reer bader muxuu ka yidhi la soo qabta wuxuu ashiru calaya maxaabis waxa lagu samayn qur-aanku markaa ma caddaynin waxyi ma soo degin rade toddobaatan nin baan haynaay ma laynaa ma fidan ka qaadannaa maxaynu ku samaynaa oo kii laga tegiyey yacni masalada diiniyada ijtihaadiga ee nas aan lahaynna waa laga tashanaya culmadaa loo ururin cuqaashaa loo ururin cilmiga yaqaanee indheergaradkii diinkana yaqaana ra'yiga u bataan ayaa la marayaa tarjiixan haddii kale ra'yigii imaamku markaa doortaa la maraya oo haddii la yidhahdo natiijatu shura ma mulzima mise waa mulzima waa masale lagu khilaaf ka taagan lagu dagaalamo kii cabdullahi odhan jiray hawshanku hadday cumar qabsan lahayd la jamaca laha ahla badrin ahla bacda ridwan baa loo ururinaya idan arrin diineed oo ijtihaadi ah, iyo arin adduunya bay shuuro gashaa masalada diineed ee xukunkeedu cad yahay ilaahay caddeeyey binasin laa yaxtamilu taawiil aw binasin ظaahirin laa shura fiih laa shuuraa fiih iska ilaaliya hawsha iyada waa lagu gaaloobahayaa wacan jaabirin dimuqraadiya shuuro isku mid ma aha shuuro waa diin islaam dimuqraadiyadu waa nidaam reer galbeed laga keeno oo gaalnimo ah, oo sandaqa ah oo diin la'aan ah وcan jaabir radi allahu tacaala canhu qaal kaana rasul la sul wxa yucallimuna kiina bara alاstikhaarata alla la tashiga ilahay khayr weydiisiga dalab اlkhayr istifcaal wey ifticaal cafwan istifcaal fi اlumuuri kuliha waa maxay ilaahu khayrka waafaji baad leedahay khayrka allah iska leh asagaa gacanta ku haya biyadihi اlkhayr asagaa bixiya yucallimna wuxuuna beri jiray alistikaara istikaara maxaa lagu bedelay ibnuqayim wuxuu yidhi istikhaar waxaa lagu bedelay bidacdii jaahiliga ay wax ku raadin jireen diyaradii tashaa'umkii tanjiimkii zajru tayrkii wixii bakhtiga istisqaamka biاlazlaam faalintii tusbixii la luuxi jiray naba yarbax tusbaxa noo loo dhiba al ruuxa aye maxaan ruxna maxaan dhahnaa sayidina cali abulahab sayidina cali abulahab sayidina ali abulahab istaajiya kuu ku istaago hadduu abulahab ku istaago bul wey hawsha ayada ah hadduu cali ku istaagana hee waa khayr warkaasaa la akhrinaya marna kitaabka musxafka lagu faashan jiray waad waraaqda rogi waad rogi markaad daasho meesha u dambaysa hadday allah iyo rasuulullahi waxun ka soo baxaan hadday naar ka soo boodana iyo jahannama malaggaa baa galay war qaaba badan loo faashadaa wax xaasoo dhan baa ilaahay baabi'iyey muslimiinta waxaa loogu bedela he alistiaara yucallimna wuxuuna beri jiray alistikhaaraa fi lumuuri kuliha arrimahoo dhan ba ilaahay khayr la weydiisto ka suurati suu suuradda meel qur-aan qur-aan ka mid a ah. ducaaul sida uu noo baro suurad qur-aan naga sixi jiray wuuna xifdsiin jiray ila waa masale muhiima ah haddaad u bahaato hawshu ma khayr bay kuu dambaysa shar halkanaad maraysa yaquul wuxuuna jira suuban idaa hama axadukum biاlmri midkiin hadduu arrin doono istikaaro iyadu xaggee gashaa shuuran soo sheegay istikaaro waajib ma shay mustaxabana ma gasho shay bannaan baa laga istikaareeya xaaraan iyo karahana ma gasho axkaam afar ka mida hal meel keliyay gashaa ilahay baan kala istikhaaraynhayaa inaan tukaday in kale ma soconaysa la istikhaarata fii adaa'i waajibin wa ficli mustaxabbin shay waajiba in lala yimaado shay mustaxaba aad timaado lagama istikhaareeyo xaaraan inaad ka fogaato karaahana ka durugto makruuh ka durugtona lagama istikhaariyo maxaa laga istikhaaraynaya shay bannaan shay bannaan oon karaahan ahayn mustaxabna aan ahayn idaa axama axadukum biاlmri midkiin hadduu arrin tamaniyo arrin cafwan arrin uu hamiyo uu doono falyarkac rakcatayni laba ragcadood ha tukado min hayri اlfariidati oon waajibka ahayn laba ragcadood salaad subax aan ahayn ha tukado uma liyaqul ha yidhaahdo markuu salaada dhammeeye kadib sida sawaabkaa ducaa اlistikaara waa bacda الsalaa markaad salaama naqsata kadib baad baryaysaa sujuudda dhexdeeda la gelinayaa ayay taxiyaadkaa la gawaado ay ku naqaasheen sax ma aha lannu maqsuudka istikhaare aysan fahmin maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisu bal ambiya o dhan buu ka soo gooriyey ambiyadu markuu dhib qabsado ama hawl ay tamaniyaan ama hawl ay murjiso maxay samayn jireen salaaday ku carari jireen salaadda markaad tukanayso waxaa weeye waxaa la yidhahdaa muraadka iyo lagu furfurtaa allah iyadaa lagu baryahayaa waa sadaqo naftaada ka baxaysa markaad hawshaa qadimta salaada kadib baad ducaysanaysa salaaddu waa hordhac iyo muqadimo loogu talagalay ducada soo socta in lagaa aqbalo marka ducada salaadda dhexgeli maayo way ka duwan tahay xaafid ibn baa xigmada loo kala gooyay aad uga hadlay isagoo sheekhiisii xaafid alciraaqi ka soo guuriyey waana masalo muhim jiddan ah dibgeeya way kala duwantahay istikaaradii meelaha kale sujuud ducada lage way ka duwan yihin ducada sujuudda waxaa doonta ducaa gasho laakiin ducaalu istikaara bacda salaam baad ka dhigaysa ra'yigaasaa u fiican araada meesha ku jirta uma liyaquul ha yidhahda allahuma allah yow inii astakhiiruka adaan khayrku weydiisanayaa sida khayrkan kaa dalbaya bicilmika bisababi cilmik ogaalkaada dartii adaa og wey allow khayrku meeshuu jiro adaa og anu garan mahayo waastaqdiruka allow adaan kaaga karsiinya dalbahayaa wey inaad khayrka i karsiiso biqudratika awooddaada darteed khayrka allow i karsii ama ii qadar labaduba waa lagu fasiraa biqudratika awooddaada iyo qadarkaadaba idan oo kii cumar odhan jiray ilaahu haddaad shaqi ii qorto iga tiro saciid igu qor haddaad saciid i qortay allah halka igu xaji hayga tirin maxaa yeele waxaad awooddaa wax walba alla waad awooddaa buu odhan jiray markuu aad u marqaame aad u burro saasuu dhihi jiray oo adun waxay dheheen sax ma aha qadarku lama bedelo ee wadaad wadaad marqaamay oo burray warkii weeye bay yidhaahdeen niman waxay dheheen warkii mee waa saxan yahay yamxu allahu maa yashaa wa yubit oo kale wey wa cinda um lkitaab idan ilaahayow khayrkan ku weydiisana maadaamaad og tahay inaad ikarisa khayrkana waan ku weydiis maadaama adugu aad awooddo wax walbagu wa asaluka waan ku weydiisa min fadlika alcaiim fadligaada dheer baan wax kaa weydiisanaya fadligaada weyn cafwan fadligaada gacantaada weynna alla wax baan kaa weydiisan fainaka taqdiru adugu waad awooddaa wax walba walaa aqdir an wax ma awoodo wa taclam waad ogtahay wax walba walaa aclam waxba ma oga anugu wa anta callaamu اlhuyuub waxyaabaha maqanna allah u ogaal badan baa tahay allaahuma in kunta taclamu ana hada اlamra allow haddaad og tahay arrinkan asaga ah anna hada alamra guurkan ganacsigan safarkan degaankan meeshan aan degayo saaxiibkan hebel la saaxiibayo talada waxaaso dhan waad sheegaysaa wax baad sheegaysaa magacii baad sheegi waxaad rabtay baad sheegi waad magacaabi riwaayadka xadiidkaa sheegay wayusami اlamr wuu magacaabaya gabadhan hebleebleah baad inay hebel hebel ah waad sheegaysa haday ana hada alamra arrinkan asaga khayrun li inuu khayr ii yahay fii diini diintayda wa macaashi noloshayda wa caaqibati amri iyo aayatiinkayga dambe oo aakhara ah diintayda noloshayda adduunka caaqibata amri ciribtayda dambe oo aakhara intuba haddaad ogtahay inay ii roon tahay ooma saqaanabu wuxuu amri arrinkayga ka soo degdego ah wa aajilihi ka daho aakhara ah faqdurhu lii allow ii qadaro ii xugun wayasirhu lii ii fududee markaad gacanta la galanna uma baarik lii fii ii barake allow khayr ii geli sunno ii kunta taclamu haddaad tahay rabbiw mid og anna hada alamra arrinkan aan damaaciyey sharun lii inuu ii khayr daranyaon khayrba i ahayn fii diini aniga diintayda iimaankayga islaamnimadkayga wa macaashi dunyadayda wa caaqibati amri xidhibtayda dambe iyo ama khaatimadayda aw ama saqaanab wuxuu ihi labadaba ka doontaad akhrin kartaa wey caajila amri amarkii ka soo degdego adduunyada ah wa aajilii daaho aakhara ah fasrifu canii allow iga leexi fasrifu canii allow asaga leexi wey arrinkii allow igaramay hadda anugu haddaan raadiyon daba ordo allow asaga iga sii asaga dhan bayaanan ku sarinba allow iga leexi wey wasrifni aniga i leexi aniga iga leexi asagoo inuu isoo maago oo ugaas baad noo noqon talada noo qabo nabadoon lagu daba guuro lagu caadhsada laga yaabaa ilaahow aniga iga leexi marna adu aniga ifiiji wey marna arrinka allow fiiji allowna kala weydaari baa laga wadaa muhiimadu haddaba haddii waxaa lagaa leexiy waqdur lii alkhayra khayrka allow ii qadar xayu kaana khayrka gacanta ku hayee kaah rabbi oo iga leexiso xumaa mid fiicanoo khayr baan allow ii qadar wey waxbaan ka booda waqdur lii waa isku mid dhib mala waqdur liya iyo lii waa isku mid waqfir liabii iyo liabiya soo ismid maaha labaduba waa la akhriya soo maaha waqdur liya alkhayra khayrka allow ii qadar aniga xayu kaana meeshuu jira adaa garanaya allow khayr lagu qadaro waxaa jira ada ku qancaynood iimaansanaynin maxaad odhanaysaa uma ardinii bihi igu qancilow khayrka asaga ah hay khayra rabbi kuu qadaraya mid xun buu kaa leexin adugu aad khayr moodayso haddana iimaansan mayso iimaankii baa sankun baad taagaysa waxba ma hayaad ku haysa inaad iimaansato lagu tuso waa fadli ilaahay qaala wuxuu ihi nabigu wayusami xaajatahu dantiisuu magacaabay xaggee gelinaya meeshaa hore hada almra baad gelinaysa hada almra meeshaas gelinaysa rawahu lbukhaari baa xadiidka wariyey xadiidu jaabir axaadiis badan baana la mid ah idan markaad arrin doonto sidaasaad yaad samaynaysa labada ragcadood baa tukan daad ka badiso culimmadu way bannaanta yidhaahdeen laakiin laba ragcadood kama yarayn kartid ragcad basoo witira lama rabo ragcatayn baa oogu yar axaadiis <clears throat> dhowrana baabka ku timid xadiidkan jaabir baana ogu caansan fi saxiix albukhaari sidaasaad yeelaysa habeen maalin baad xilligaa doonta ka dhigo ragcatayn aad u tukataan sidaa aad salaadda u tukataan nebigu wuxuu yidhi adkaarka waxaa lagu akhrinaya ragcadda koobaad suuraة اlإkhlaas iyo suuraة اlkaafiruun ragcadda labaadna ama ayagiiba suucin ama aayado kale ku akhrinaya ciraaqi wuxuu yidhi wax daliil ku soo orormanayo imaamku iskaga ijtihaaday ragcataynkii fajarkunbuu u ekeysiye ama ragcat tawaaf buu u ekeysiiyey laakiin aniga waxaa ila quman boodhi faataxa maka la akhriya ragcataynkaasi la akhriyo ikhlaas iyo mucaawidaadka iyo uh, kaafiruun lagu horaya sax wey laakiin aayadaha qur ikhtiyaarka sheegay ha akhriya ruuxa muslimka ah warabuka yakhluqu maa yashaa wayakhtaaroo kale iyo wamaa kaana limumin idaa qada allahu amran an yakuuna lahum alkhiyara iyo aayadaha noocaas ha akhriyo wey ay ku jirto ee doorashada ku jirto saasaan ku talinayaaba xaafidku wuxuu i wa bihi aquulu baa aad ila quruxsan buui aayaat اlاkhtiyaar in lagu akriyo suura munaasabaadka laisla fiirsadaay aad bay u quruxsan tahay siduun ha noqotay adugu sidaa uun wuxuu nabigu kuu gooyey ma jiraane qur-aanka doonta ku akhri ragcataynka tuko salaatulxaajo weeye sidaa yeel waad ku celcelini intaad doontaad ku celcelin kartaa laakiin markaad toddoba goor ku celi saddex goor ku celi intaad doonta ku ceshee natiijat اlistikaara waa maxay shayga marka hore qalbigaada aan ku jirin qalbigaada bacd alistikaara qulub soo yidhaahde naftaada ay ku degto ku dhaqaaq laakiin ku horaanba kugu labnaa oo naftaada ay ku mamanayd horaanba aad wadatay iska ilaali horaanna waan jeclaa istikaarana way tustay waxba kama jiraan hawshaa iska ilaaliya nafta horaan waxay xambaarsan ay ku mamanayd hawaa ku jirtee iskaga fogow abwaabta bacd alistikaara laguu furo yaa badan in khayrku ku jiro ama manaami riyaaba lagu arkaa adu bacd alistikaara haddii wax kuu soo bixi waayo arrinaan horaan qalbigaada ku weynayn go'aanso casmigaa ilah kuu barakaynayay rabbi baad la tashatay kadibna ducooyinkii badnaayee ducaa lkarab tafriij lkuruub nabiga ka sugna fara badnaa ku ducaysta ilah baa idinka feeday kurbada ayada ducooyin fara badan baa nabiga ka sugan ad garanaysaan ruuxa qurbaysan ruuxa haway ku taagantahay ruuxa dhiban laa ilaha ila allah alaliim laa ilaha ila allah alxaliim alcadiim mise waxay laa ilaha ila allah alcadiim alxaliim laa ilaha ila allah rab alcarshi alcadiim laa ilaha ila allah rab الsamaawaati wrab اlard wrab اlcarshi اlkariim waducaau tafriij اlkuruub waa mujarabaadka nabi maxamed ka sugan weeye aday kugu taaganta ducada hadaad ku celcelido fog baa lagaa siinaya biqalbin aan mushrik ahayn oo saliima oo ilaahay ku kalsoon ducadii aad garanaysaan ducaa اlhambi wاlxasan akhriya allahuma ana cabduka wabna cabduka wabna amatik naasiyati biyadik maadin fiya xukmuka cadlun fiya qadaa'uk soo ma garanaysaan ducadaas muhim jiddan ducaau nabiyulaahi yunis oo nabigu aad u tilmaamay oo nin walboo kurbo iyo hami iyo hami ku jira kuma ducaysto ilaa ilahay waa ka fayda eedna laa ilaha illa anta subxaanak laa ilaaha illa anta subxaanak inii kuntu min الظaalimiin ku celceliya ducadii kale allahu allahu rabbi laa ushriku bihi shaya ducooyinkay ka mid tahay allahuma raxmataka arju falaa takilnii ilaa nafsi طarafata cayn waaslix lii shani kulahu laa ilaha illa anta ducaa tafriij اlkurub bay ku jirtaa yaa xayu yaa qayuum saxaabigu wuxuu nabi maxamed oo qurbaysan ma arag ilaa akara min hada ducaa yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astagiif wamin cadaabika astajiir aslix lii shani kulahu laa ilaha illa anta ducooyinka xifdiya ilaahay ku barya shirkiga iyo baktiga iyo aboodiga iyo alkhayra waxaa iska daaya qolyaha meesha fadhiga loo tegay iska ilaaliya calafkayga fiiri qadda balaayada waxba kama jiraan istikaara iyo alaabtaa isku qoofala wax walba waa hagaagaya saaxigay keenaysaa allihii gacanta ku ayaad weydiisata addoonnimo muujiya cubuudiya muujiya alla isku dhiiba asaga barya ilahay baa idinka faydaya baabu istixbaab الذihaabi ilى اlciidi waciyaadati اlmariidi والxج والغزو والجناaزة ونaxوiha min طريiqi والرuجوع min طريiqi آakhر لتkثيir مواaضع العباadة wuxuu baab yahay in la jecel yahay استiعاab الذihaab ciidda ilى اlciidi ciidda in la aado in la jecel yahay وciyaadaة الmariid ruuxa xanuunsana la booqdo iyo واlxaji xajka iyo واlغaswi duulaanka wاljanaazati iyo janaazada la aado wanaxwi wixii la halmaala min ariiqin wada laga aado wadaad ku baxaysa markaad u socoto ciid aad ruux xanuunsan soo booqan aad xaj u baxayso duulaan u baxayso ama arrin kaloo cilmi baad aadaysaa salaad baad u socotaa masaajid baad ka soo baranaysaa jaamacad iyo dugsi baad u socotaa dukaankaadi baad u socotaa iyo hawlo uun khayr ah ood markaa khayr ku qabanaysaa dukaanna hawlkaale lagu qabanaya kama hadlayne iyo wrujuuc in laga soo laabto laga soo noqdo min ariiqin aakhara waddo kale aad ku soo laabato maxaa saa loo yeelayaa litagfiiri mawaadic اlcibaada inaad badiso goobaha ilaahay ku caabuday ilaahay ku xusta ee badata la doonaya aakharana ay ku mahrati kacaan meel walba ood martay ood waddo khayra iyo tilaabo khayra ku martay aakhara ku mahrati kacaysa goob kastood ilahay ku xustay kuu maraati gici tilaabo kastood khayr u qaaday iyo dhulka aad guyso dham maraato kuu noqonaya khayrkaa la badinaya adaa khayrka badsanaya can jaabir cabdillah radi allahu tacaala canhu qaal kaana الnabiyu sal ly slam ida kaana yowmu ciidin hadday maalin ciideed tahay nabigu wuxuu ahaa khaalafa ariiqa wadaduu kala duwi jiray wadaduu isweydaarin jiray tuu ku baxay kuma soo noqon jirin tuu ku baxay kuma soo laaban jirin rawa bukhaari qowlu uu yihi khaalafa ariiqa yacni wuxuu ujeedaa dahaba fii ariiq waduu ku baxaa warajaca fii ariiqin aakhara waddo kalena oo kusoo laabtaa wcan ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasul sl slm xikmada asagu wuxuu ka dhigay imaamku nawowi takiiru mawaadic اlcibaada in la badiyo wadooyinka khayrka iyo goobaha all aad ku xusta la badiyo ka dhigay hadda waxay leeyiin waxaa xikmooyinka ka mida in higilka muslimiinta iyo shacaarkooda la badiyo hadda ruux aan waddadaa ku baxan ciidda ku aadno gaalada waxay dhib fara badan hadhowna haddana aantan soo marro labada boqol maxay ku noqon hayaan afar boqol bay isu bedelayaan waajima tuurad iyo higilkii haybad muslimiinta la muujina way ku jirtaa bay yidhahdeen wadaadana dhib ma lah وعن ابن cمر رضي الله تعالى عنهma أن رsuل صل ل سلم kaana wuxuu ykhرuجu kii ka baxa hadduu madiina ka baxaayo min طريiqi الشhaجaرة wadadii geedka waddo madiina ka baxda oo geed alxulayfa ku yaala marta wey masjidulayfa hadda meesha la yhahda wey waddada marta kaana yakhruju min almadiinati wey min ariiqi shajara shajarati dulxulayfa geed weyn oo qurac ah ama nooc kale ah oo ku yaalay dulxulayfa wey wayadkhulu waa soo geli jiray madiine hadduu bannaanka ka yimaadana min ariiqi اlmucaras masjid ba hadda meesha masjid اlmucaras baa la yidhahdaa waa meeshii lagu furan jiray ninka intuu soo kallo ama soo socdaalo madiine u soo dhowaada meeshay habeenkii baryi jireen mucaras la odhan jiro madiine u dhow lix kilomitr u jirtaa meelahaas ama shan almuhim nabigu ka baxahayo waddadaa loo yaqaano ariiqu shajara ama ariiqu dalxulayfa leeduu ku bixi jiray markuu soo noqonaya maka ka soo laabtana waddada kaleu ka soo geli jiray labada wad kala duwi jiro ariiq lmucaras la waidaa dakhala makkata hadduu maka gelayo meeshuu ama xagga shaam ha ama xagga yaman ha ama agga madiina haka yimaado meeshuu dakhala wuxuu ka jiray min ahaniyat اlculya karinta sare jiirta sareu ka geli kudaa kuda ayaa la yidhaahdaa wayakhruju waa ka soo jiray markuu maka ka baxaaye madiina u laabanayana min ahaniyati sufla karinta hoose aydna kudaaa la yidhaahdaa oo maqsuuro ah, la taqsiriyey iyo iyadoo madanoo mamduudo ah maqsuur iyo mamduud bay kala waa laba meelood midna shubayka la yidhahda midna magacii ay weli labada albaab oo kala duwan idan maxaa marka hore nabigu aaniyat اlculya oga soo galay waa tafaa'ulo ruuxa muminka ilaahay inuu marka uu xaramka tago arrinkiisa uu kor yeelo baasiyo dallaco darajooyin uu helo kor u socdo marka dambena hoosbuu u baxayaayo waxaa weeye inaadan cujbi iyo kibir sanka taagin isla weynan adoo feedhaha buuraaya waan soo cumraystay waan soo xajiyey hebel baan ka xaaji baan aduu xaaji ma tihid alaabtaa shaydaanku afuufay afuufaaya ee hoos laga dhigahaya nin soo guulaystay w saasuu dhaqanagu la markuu nabigu meel ka furay muxuu samayn jiray wuu takbiirsan jiray markuu hoos u degahayana tasbiix muttafaqun calay idan haddaad waddo ku baxdo tukala ka soo laabo haadihiy sunna markaad shay khayra u socoto haddaad shar u socoto waddooyinkaas ku badin maxaa saysan meelo badan e kugu maraadkicin sharka yare ilaahay ka cabsan laakiin waxaa la badanayo waddooyinka khayrka weeye baabu istixbaabi taqdiimi اlyamiini fi kulli ma huwa min baabi اtakriim wuxuu baab yahay halkaasaan iska istaagaa maan gaaro kitaabu aan iska joogo wallahu subxana wa tacala aclam